وعلى آlihi وصaxaabatihi والtaabiciina lahum bإxsaan ilى yوم الdiin وbacd waxaynu ku soo guda jiray risaaladii yarayd ee ku saabsanayd manhaجu jamacaة الاctiصاam bاkitaabi والsunة waxaynu caawa fadhigii toddobaad baynu taqriban aynu ku jiraa waxaynu geli doonaa baabka koob iyo tobnaad iyo baabka labiyo tobnaad baynu ka hadli doonaa oo alxukmu bima أnزla الlah wataxaakumu ilayh oo baabka koowaad ah baabka koob tobnaad ah iyo baabka labiyo tobnaad oo ah mucaamalat اlxukaam waxaynu ballan qaadnay inaynu had iyo gooraale manhajkii hore qadiimka ahaa iyo kanaynu isbarbar dhigno markaa shalay kaba inaan hadlin liqaaga aynu shalay soo marray oo manhajulistilaalka iyaga manhajkii hore wax badani kagama ool wax yar bay ahayd abwaabta la faahfaahiyey bay ka mid tahay waxaa ku yidlay manhajkii hore qadiimka ahaa manhajunaa في الاستدلال هو منهج السلف الصالح على السنة والجماعة ونعتمد في العلم والعمل على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح ولا نعدل عن النص الصحيح ولا نعارضه بمعقول ولا ذوق intaasu kii hor ahaa marka inta kale waa شharxii ay lajnadu iyo waxay soo ururisay ay halkaa kusoo diyaariyeen ee halkana hadda qeybta koowaad alxukmu bima أنزل الله والتaxaakum إليه <coughs> ilahay wuxuu soo dejiyo la isku xukumo iyo in loo xukun tago eh, waxaa ka soo horjeeda ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn oo la isku xukumo iyaguna waa qeybta eh, faqrada labaad weeyaan laakiin manhajkii hore qadiimkaa ah waxaa weeyaan intaa un baa ku tiilay alxukmu bigayri maa anzala allah ayaa ku tiilay oo ahayd markaa intaa alxukmu bima anzala allahu ilaa intaa maaragtay ka dambaysa yuunbuu ahaa taqriiban oo tasarufaad yaryar ay ku jiraan waxa weyaa tacdiiraad yaryar marka xukm bima anzla اllah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiye la xukumo waxaa muhima ah in la fahmo xukunka horta muxuu yahay xukm bima anzla اllah luqatan wa isilaaxa in la fahmo oo xukunku masdaru qowlihim xakama yaxkumu xukma maa laga keenay oo maadada xakamo ah manci baa la yidhaahdaa xakamtu daabata wa xakamtuhaa marka aad orodkeedi iyo socodkeedi ka qabato ayaa la yidhaahdaa abani xaniifata axkimuu sufahaa'akum inii akhaafu calaykum an akdaba wakiilaha reer bani xaniifow naga celiya oo naga manciya sufahadiina naga qabsada axkimu sufahaakum marka waxaa weeyaan istilaaxa marka laga hadlayo maxaa la yidhaahdaa xukm sidiisaba xukunku dee markay aynu ka hadlaynay kutubta laga hadlo had iyo gooraan usuul fiqiga alxukmu huwa khiطaab اllahi almutacaliqi biafcaali mukalafiina haye dhamaystir biliqtidaa'i aw الtakyiir kalaamu rabbi in tacalaqa bima yasixu ficla lilmukalafi iclama min xayثu inahu mukalafu fadaka biاlxukmi ladayhim yucrafu wakiila saxi maraaqi marka waxaa weeyaan waxaa soo gelaya axkaamtii oo dhan baa soo gelaysa waajibkii iyo sunnihii iyo maxaa lahadaa eh, xaaraantii iyo eh, makruuhii iyo eh, jaa'iskii waxaasoo dhan mubaaxii iyo waxaso dhan baa soo gelaya marka xukunku marka tacriifka noocaasa la eego oo ahaan iyo macno ahaanba culamada u yaqaaniin alxukmu bimaa anzala marka la waxaa loo jeedaa wixii ilaahay soo dejiyey oo dhan in loo xukun tago oo maxaa soo gelaya cibaadaadkii baa soo gelaya oo dhammaan xajkii soonkii salaadii zakadii waa xukun waxaa soo dhami wixii waajibaad ahaa wixii manduubaad ahaa wixii akhlaaq ahaa wixii sulakiyaad iyo dhaqan ahaa wixii maxaan ku leh qado iyo dadalka alxukum iyo axkaam sulطaaniya iyo wixii mucaamalaadka cilaaqaat dawliya la yidhaahdo waxaasoo dhan baa soo gelaya oo markaa xukmi maa anzala allah hamoodin marka sida dadka qaarkood ay u fasirtaan oo markiiba maskaxaada waxaa ku soo boodaysaa xakaamu limaama wuxuu ninka imaamkaa ah lahaa oo maxay ah xuduuddii iyo qisaastii qofkii qof dilo la dila sharciga la waafajiye iyo zinadii ninkii muxsankaa qofkii la arjumay iyo gacantoo la gooyo xoogaa axkaam juziyaad ka mid ah ayaa maskaxda qof kusoo dedegeysa laakiin macnaha saxa ahi waxa weeyaan in loo fahmo waxaa weeyaan alxukm bima anzala allah wataxaakum ilayhi inay diintii oo dhan tahay oo falnataxaakam ila اllahi fi الsalaa salaada marka tuko ilahay waynu xukunta kana sallu kamaa ra'aytum nusalli soonkii baa la mid a zakadii baa la mid a talaaqii baa la mid a meherkii guurkii baa la mid a wax allaale wixii diinahaad o dhan waxa weeyaan waa shu-uunu xayaatina o dhan bay diintu ku saabsan tahay taas baa waxaa la yihahdaa xukm bima anzala allah waxay odhan jireen marka kuma khaasa ogow markaynu saa u hadlayno xukunki markaa kuma gooni aha nin madaxweyneha iyo iyo qaadi maxkamad fadhiya iyo oo keliya kuma gaabsana waxaa weeya wuxuu soo gelaya xitaa qofka ciyaar kala xukuma wuxuu odhan jiray ibnu taymiya fataawada mujalladka sideed tobnaad sabxadda boqol iyo todobaatan wa kulu man xakama bayna اثنayni fahuwa qaadin sawaء kana صaaxiba xarbin aw mutawali diiwaanin aw muntasiban lلاxtisaabi biamri macruuf nahy can munkar xatى اladii yaxkumu bayna الصibyaani fi اlkhuطuuط faina الصaxaabata kaanuu yacuduunahu min alxukaam ciyaalka yarada ma isqabsadaan kuwa kala xukumaya muxuu soo gelayaa ya waa qaadite marka horta mafhuumkeedu waa ka waasicsan yahay sida dadka qaarkood ay u fahmayaan marka laga hadlayo alxukm bianzal allah marka waxaa weeyaan dee in waa waajib horta marka hore xukunku muxuu noqonayaa wanu'minu annahu yajibu alxukmu bima anzal allah waxaan rumaysannaha inay waajib tahay alxukm bima anzala allah wix ilaahay soo dejiyay la isku xukmo wataxaakumu ilayhi fi kuli sagiirati wa kabiira wax kasta wax yar iyo wax weynba in loo xukun tago ilaahay subxaanaه wa tacaala sharcigiisa kitaabka iyo sunnaha walaa yajuuzu اlxukmu aw الtaxaakumu ilaa dasaatiira jaahiliya ma banaana in loo xukun tago waxa la yihahdo distooro jaahiliya oo shareecada ilaahay khilaafsan walaa ilaa qawaaniina wadciya iyo qawaaniin wadci oo la dejiyey oo laga keenay maaragtay eh, indian banal code iyo maxaa la xeerarka eh, gaalada laga keenay ama fariis laga keenay ama maaragtay talyaani laga keenay eh, maarata ila akhiri waxaasoo dhan walaa ilaa aslaafin wacaadaatin qabaliya xeerar iyo caadaad iyo xeerbeegti iyo waxyaabaha maaragtay dhaqanka soomaaliyeed ay xeerka u lehday qabailku xeer bay leeyihin in loo xukuntaa waxaasoo nala aado xukunka ma maaha ma banaana qaala tacaala alla wuxuu yidhi am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiin ma waxaa u sugnaaday shurako sharacuu lahum u jidaynaya gaaladii min addiini diin waxay ka dhiganayaan waxay ku socdaan ah. maa lam yaadan bihi illah waxaa ilahi subxana wa tacala ufasiray ibnu kaiir kale wuxuu leeyay waxay raacayaan waxay ka leexdeen maa sharaca allaahu laka min addiin qawiim bay ka tageenoo bal yatabicuuna maa sharaca lahum shayaaiinuhum min aljini walinsi oo min taxriimi maa xaramo markaasaa dee wixii ay u xalaaleeyeen shayaadiintoodu oo baxiiro iyo saa'ibo iyo wasiilo iyo xoolihiibaa marka wax laga xarimay iyo wax loo baneeyey iyo jibankoodi iyo waxay la shaqaysanayeen somaar marka waxa weeyaan dee waxaan ilaahay sharcigiisa ahayn markaa in diin laga dhigto oo sida kuwaa loo diidan yahay baan la ogoleyn marka waqaala tacaala in ilxukmu ila lilah ay ma lxukmu xukunkuma sugan ila lilahi alla mooyaane amara wuxuu amray an laa tacbuduu ila iyaah daalika kaas oo tawxiidka addiin اlqayim waa diinta toosan walaakina akara الnaasi laa yaclamuun agarkuse garan maayaan markaa xukunka ilahay baa iskale alaa lahu اlxukmu wاlamr alaa lahu اlkhalq wاlamr abuurka makhluuqaadka isagaa iskale amarka sharciga isagaa iskale alle subxaanaه wa tacaala waxaa alla leeyahay o kale qaala tacaala inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi ina anagu anzalnaa waan soo dejinay ilayka alkitaab ayaan kuu soo dejinnay bilxaq xaq baan kusoo dejinay litaxkuma bayna annaas dadka inaad kala xukunto bimaa araaka allah wux ilahay ku baray oo ku fahansiiyey oo sharciya inaad ku xukunto wa tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum falaa ilayhi islamru kamaa yaquuluun say sheeganayaan maaha oo ku dhaarteen laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum ilaa wixii dhexdooda dhaca ay kula yimaadaan oo kuusoo xukun tagaan uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt oo aan wax cidhiidhiya markaad xukuntana wax cidhiidhiya waxaad xukuntay aanay aanay ka qaadan oo aanay ku dhicin qalbigooda way sallima isliimaan tasliima isliimin aanay ka hor iman shareecadii marka iimaankii baa ku xidhan hoggaansanka ilaahay sharcigiisa loo hoggaansamo oo la raaco ummadda danteeda o dhanna waxaa ku jira ilaahay kitaabkiisa la raaco diinta ilaah laga dhaqmo ayaa waxay tahay badbaadada bulshada iyo ummadda manaha wax nadari ah wax tadbiiqiyo horena wax hadda ugu maaha waa soo jireen hore loo soo hirgeliyey oo ummaddu ay aragtay ummaddii islamka ku dhaqantay intaa wuxuu ku dhaafay markaa xukunkaas kitaabka iyo sunnaha waxa uu leeyay isku xukunkiisu saasuu leeyahy waajib inuu yahay halkana wuxuu ka hadlaya alxukm bigayri ma anzala allah ilahay kayrkii hadii wax lagu xukum maxay noqonaysa wاlxukm bigayri ma anzala allah xukun la ysku xukumo waxa ilaahay soo dejin wuxuu noqdaa imaa kufrun akbar buu noqdaa gaalnimadii weyneed oo yanqulu can millati millada qofka ka saaraya diinta ka saaraya ka juxuudi axaqiyati xukmi illaahi wa rasuulih qofku inuu inkiro ilaahi iyo rasuulkiisu inay iyadu axaqiyada leeyihiin inay mudnaanta leeyihiin xukunkooda iyo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka ayaa mudan in laysku xukumo qofku yidhahdaa me xaqiya ma laha wax lagu hormariya ma laha oo dafira kaasi banaanku diinta ka yahay aw ictiqaadi ana xukma hayrihi amase wuxuu caqiidaysteba xukma hayrihi kitaabka waxaan ahayn ayaa axsanu wa akmalu minhu waxaaba ka fiican qaanuunka iyo dasaatiirta baailkaa iyo xeerbeegtiga ayaaba sharcada ka fiican wa akmalu minhu kana ka maarata dhamaystiran aw amase kaas waa kala aw annahu musaawin lahu amase waxa weeyaan waabay siman yihiinoo kitaabka iyo xukunka kitaabka iyo wixii kale ee nidaam ee andime ee laysku xukumayo labaduba waa siman yihiin oo kaa doontaad qaadan kartaa macnaha waxa wey waa waa siman yihin xukunka alle kan iyo kan waa xagga maaragtay dhaqanka iyo qaadashadiisu waa wax ku siman isna waa gaal banaanku diinta ka aw annahu mukhayarun fiihi ama waxaa weeye isagaa door leh waxba kuma khasbanid inaad hadda maarata sharce qaadato kitaabadaada kaa iskaa soo baxaysaa marka waa mukhayar door waxaa weeye khiyaar baad leedahay oo adaa kala dooran kara aw amasha tashriici اqawaaniin qawaaniin jidaynteed allatii qawaaniintaasoo lam yaأdan bihi اllaahu alla subxaanaه wa tacaala aanu ogolaanin iyo wafatxi maxaakimi laha maxaakim loo furo iyo wailzaami الnaas dadkii oo lagu ilzaamiye biha maxaan ku leh maxaakimtaas raqbatan can xukmi illah iyadoo laga jecel yahay ilaahay subxaanaه wa tacaala xukunkiisa iyo warasuulihi rasuulka xunkiisa laga jecelyahay oo macnaha qawaaniinta kitaabka ilaahay khilaafsan oo la jideeyo oo dastoor nidaam iyo laga dhigo oo maxkamaddii la dhigo oo shareecadiina ka hor imanaya oo nusuustii qur'aanka iyo xukunkii beddelaya oo markaa laga doortayna kitaabka ilaahay arrintaas waxay noqonaysaa taasay raacaysaa wa imaa wuxuu noqdaa kufrun askaru buu noqdaa laa yanqulu can milla millada aan diinta ka raraynin waa laga diinta laga baxayn wadalikaasi bian taxmilahu shahwatuhu wa hawaahu fi اlqadiyati bigayri ma anzla اllah shahwadiisa iyo hawadiisa waxay ku xambaartay inuu qadiyad uun ku xukumo bigayri ma anzla اllah maca ictiqaadiisa oo caqiidaysan ana xukm اllahi warasuulih walxaq xukunka ilaahi iyo ka rasuulka ayaa yaa xaq ah wixii ilahi xaggiis ka yimi wاltizaamu اlijmaaliy bihi diintiina marka si guud buu haystaa ku dhaqankeedii waa ku dhegan yahay ictiqaadkiisana shareeca wixii hadda lasoo sheegay o dhan waa ka duwan yahay wa ictiraafu bilkhaطi calaa nafsihi wuxuu kaloo ictiraafsan yahay wixii meesha ka dhacay inuu ku gafay oo maxkamadda isagoo joogo ninkan gacan bidixiyey oo ama laaluush buu qaatay ama qaraabanimo ugu qaraaba kiilay oo si unbu maaratay xuunka ugu xukumay ama waaba isku guruub ama waa isku xunba ka dhexeeya markaa ka isagu de wixii noocaas u dhacaa gaalnimo maaha marka masaladu xukumku waa arrin aad iyo aad muhim jiddan oo waxaa baabkan ay u keeneen raggii maxaan ku leha lajnada ahaa qadaayaadka aad u khatarta ah oo firaqu dadku ay ku lumeen ama firaqu lqadiima ha ahaato ama kuwa hadda jooga ha ahaadeene waxa weeyaan arrintaa awgeed baa loo keen sababtoo ah daa'ifadii u horreysay ee khilaafka samaysay ee ibtidaaca ku dhacday maxay ahayd ee ii sheegi karaan khawaarij maxay khawaarijtu ku lumeen xukunka laa xukma ila lilah bay yadeen laa xukma ila kelimatu xaqin yunaadu biha bail halkaasay ka dhacday maanta waxaa taagan halkaa waa la isku gaalaysiinayo ee takfiira kuwa la yidhaahday ummadoo dhan gaalaysiiyey madax iyo manjaba aan idna soo reebin iyo kuwa waxoogaa barbaraysanaya iyo dhiigga daadanaya waxaasoo dhan waxaa lagu taasiinay asal ah waxaa weeye xukunka saa darteed bay muhu noqotay in abwaabtan la ishaaro <coughs> tilmaama laga bixiyo tafsiil inuu leeyahay waa madhab ahlusunna waljamaca in la tafsiiliyo oo waxna gaalnimo noqonayaan <coughs> waxaan aanay gaarimo noqon waa tafsiilkaas u ahlu sunna waljamaca waa waa sida ibnu qayim u leey kitabkiisa madaarij saalikiin mujalladka kowaad safxadda saddex boqol iyo soddon والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر marka waa taqsiimku waa shay jira oo sugan shaarixu طaxaawiya huna amru yajib التafطن lahu wahuwa أن الxاakم بغayri ma أنزل الله qad yakunu كفرa ينqل عن الملة وqad yakunu macصiyaة كبيرة أو صغيرة وذلika بxaسب xاal الحاakم فإن اعتقد أن الحكم بma أنزل الله غayر واaجب وأنه مخyر فيه أو اجتهاaن به مع تيقنه أنه حكم اللahi فhذا كفر أكبر saas u sii wadi marka wa weyaan aad iyo aad bay markaa uga hadleen culimmadu ee taqsiimka ah hal qodobada halka kudhiga adaynu yar waxoogaa faahfaahin ku yar dhigdayno istixlaalku inuu qofku xukunkan waxaan waa i xalaal aan ku xukumaya ay banaanta waxaa weeyaan u caqiidaysan yahay wixii ay kitaabka ilaahay ahayn baa ii banaan inaan wax ku xukumo dee arrintaas waa kufri xitaa yaabaanu xukumine mana du ictiqaaday oo rumaystay waana arrin itifaaq o khilaaf aan lahayn oo ibnu qudaama wuxuu ley muqnigiisa waman ictaqada xila shay ujmic calaa taxriimihi wa dahara xukmu bayna almuslimiin wa zaalat ashubhatu fiihi linusuusi alwaarida kalaxmi alkhinziiri wazina waashbaahida kafar qofkii caqiidaysta shay xaaraan shareecada ku ah in arrinkaasi uu bannaan yahay waxaa weeyaan oo dee shubhadiina meeshay ka maqan ka zuushay waxaa weeyaan duxtaseed way xaal yidhahdo ama hibdoofaarka idi xalaala waxaas waa lamid hadduu yihahdo ilahay qaybka waa la isku xukumi karaa sharci waxaan waa la saaxibu nihaaya nihaayat muxtaaj oo sharaxa minhaajka maruu ka hadlayey waxa ridada keena aw kadaba rasuula aw xalala muxarama bilijmac qad calima taxriimahu min addiini bidaruura walam yajuuz khafaahu calayhi kaana kaafira murtada biitifaaqi fuqahaa sheikhu islam xuli mataa xalala xaraama almujmac calayh markuu xalaashado xaaraantii lagu ijmaacsanaa aw badela sharc almujmac calayh sharcii lagu ijmaacsanaa uu bedelo kaana kaafiran murtadan biitifaaqi اfuqahaa kaas banaanka u baxay wa fii mili hada unzila qowluhu calى axad اlqowleyn waman lam yaxkum ma anzl اllahu falaa yakun kaafiriin kaafiruun marka aayaddaas way soo gelaysaa buu leya aqwaasheeda mid ka mid macnaha labada kufir ba xitaa kufru abar kufr aar aayadda waa laga qaadan karaa way soo gelaysa waxay ka hadla markaa dawaabidda mukafirka istixlaalka marka laga hadlayo horta waa inuu caqiidaystaa waxani xaaraanta inay xaal yihiin arrintaana waa inuu caddeeyaadoo ama lisaani ama qalamkiisa ama maalan haddii qofku wax badanoo xumaana samaynayo xaaraan buu samaynaya zinuu samaynaya ribu ku dhacayaa ribu aad buu iskaga shaqaysanaya maxaan ku dhahay zinu iskaga jiraa waxaa iska walaaqanaya dee waxaas asalkeedu waa macsi waa macsi marka lama odhan karo ilaa warcad laga helo waxaa weeye oo qowl ah oo qoraal ah oo hadal cad ah waxaa weye ninkaasi mujarad uu ficil u samaynaya waxa kan buu gaal yahay arrintaas sax maaha oo istixlaalka qaar baa ficil ahaan hadduu u dhaco iyadoo aan hadal lahayn istixlaal ficliga la odhanay nawowi oo kale wuxuu leeyahay istixlaalka ficligaa waxaa ka mid ah gaalnimana waajibinaya waxaa weeye kasujuudi lisanam aw lishams nin baa sanam halka yaala usujuuday ama qorax buu usujuuday ilqaau lmusxafi fi lqaaduuraat yowci la mid ah musxafku intuu qaaday halkaa ku tuuray ficilkaas baa naftiisa istixlaala oo dee niyaba uma baahna kaas ficilkaa halkaa ku haranaya waa kufri waadixa ninkaa ku dhawaaqaya diintii ilaahay ilaahay caaye ama diintii caaye waxa weeyaan uma baahna marka in la yidhaahdo niyadiisu maxay ahayd mar hadduu u badreedho cad yahay oo maankiisa iyo miirkiisa uu diinta ilaahay ku caayo Eh, marka waa weyaan istixlaalku siyaabaha noocaasu noqdaa eh, shayga un uu banaysanayaana waa in lagu ijmacsan yahay eh, xaaraannimadiisa istixlaalkaasi ta'wiil iyo jahli waxaa noocaas wayaana jirin shaa maanic min mawaanic wayaana meesha imanin juxuudku macnihiisu waa saa uu sheegay oo inuu dafiro oo inkiro xukunka ilaahay in xukunka ilaahay uu mudan yahay uu dafiray oo waxa weeyaan wuxuu leeyahay ibn اjawzi wafasl الkhiطaab ana man lam yaxkum bima anzl اllah jaaxida lahu wa huwa yaclam ana اllaha anzalah kama facalat اlyahuud fahuwa kafiru wman lam yaxkum bihi mayla ilى اlhawى min gayri juxuudi fahuwa ظaalimu faasiq tafsiilka uu ayadda gelinayo oo ayadda xitaa culimadu tafsirka la isku khilaafsanaynba oo inta badan ama waa kufri duuna kufriga ku fasireen ama waxay ku fasirayaan culimmadu waxa la yihahdo juxuud iyo inkaar iyo waxaas ku fasirayaan inta badan aayadda marka waxa weeyaan kaasina waxa weeyaan waa waa hadalka uu leeyahay waana la isku waafaqsanya masaladaas adiladeeduna waxa weeye ijmac baad moodaa inay iska noqonayso rag badan baa soo guriyey ibnu baas baa fataawiis ku keenay rag fara badan baa soo naqliyay arrintaas مثلا wuxuu leeyahy اتفق أهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله محamed ibrahim ka wuxuu leeyay نiزاع ma leh gacan goyntu ma banaana in gacmaha dadka la gooyo casrigan aydil caamila loo baahan yahay waa kufr le waa xukune iyado qudheedu takdiibka watayn hor usoo sheegnay qofka hadduu xukunka ilaahay maaragtay beeniyo iyana waa waa gelayaa tafdiilka waata hadda uu sheegayo lakala fadilo oo xukunka ilaahay kayrkiisa xukunkiisa aan ahayn baa ka fidlanan kan yani waman axsanu min allahi xukman liqowmi yuuqinuun afa xukm jaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman markaasuu leeya maya xuunka dadka kale ayaa fiican kaafirkaasa bilijmac musaawaga qudheed waa la mid ninka yidhaahda andimadan qawaaniinta wadciga ah ee ilaah sharcigiisa khilaafsan ayaa ka fadilan shareecada ama way la mid tahay ama way bannaan tahay aan isku xukumo kaasina bannaan ku yaalla masaladaa waxoogaa hadal uu ku jira aimada dhexeeda casrigan oo ah tashriic اqawaaniin qawaaniinta isku xukunkeeda ayaa waxay tahay masaa'ilka xooga hadal uu ka jiro salafka dhexdiisa waxay leeyihin maala qawaaniinta ragna waxay leeyihiin waaba nooc tabdiil ah oo waxaa aayaadku markay soo degeen sida fii saxiix muslim ku sugan iyo aayaadkan waman lam yaxkum ma anzal allahu fa hum lkaafiruun fa hum alظaalimun fa hum fasiquun dee sidaa saxiixa ah nimankii yahuudda ahaa waxay sameeyeen waxay bedeleen zinadii rajmiga ahayd waxay ku bedeleen zinadii rajmiga ahayd waxay ku bedeleen qofkii in loo mariyo waxoogaa maarata wejigiisa laga madoobeeyo in dameer la saaro in waxoogaa la yar karbaasho haddii la doono soo ma aragtid marka arrinta noocaasa baa ay ku bedeleen ay yidhaahdeen sharciga iyagu waa sidaa marka imada qaar baa waxay ka midcisanayaan Eh, waxoogaa tabdiil baa meesha ku jira waa sharcu bedel oo kale ayuu noqonaya ama waxay ka eegayaanba eh, waxa ka ninka niman hadduu waxaan samaynayo oo eh, tashriican dejiyey oo sharciga khilaafsan oo waxaan sameeyey isaga qudhiisu arrimihii la sheegaya kama foga oo inuu ku qanacsan yahay inuu yahay aslax oo inuu ka fiican yahay maxay kitaabkii oo inuu saa yahay oo inuu saa yahay qudhidu kama foga marka rag baa halkaa maray ibnu cuthaymiin iyo aimo fara badan saas qabaan rag kale oo selafka ka mida ah waxay leeyihin maya tabdiil lama odhan karo oo tabdiilku eh, aqwaal badan bay soo guurinayaan ay tilmaamayaan tabdiilku sida maalan qurdubi oo kale iyo ibnucarabi iyo marka la yidhahdo waa sharca bedela oo eh, nimankani markay saas sameeyeen oo ay kitaabkii bedeleen oo ay ka saareen oo yidhaahdeen waxa weeyaan kitaabka yagu wuxuu sheegayaa zinada inaan lagu arjumaynin ee ay tahay maxay ay tahay waxa la yidhaahdo Eh, in la madoobeeyo oo wejigiisa wa la marmariyo oo la wax noocaas qaabkaas kaas bay ku ijmaaceen oo isugu tago ina kaasaa kitaabka yagii ah kaasaa kitaabkii ah fawaylu ladiina yaktubuuna kitaaba aydihim uma yaquuluuna hada min cindi illah marka waa kaa kitaabku kaasaa sharciga yagii ah marka wuu le qaydkaasa meesha ku jiro waa in meesha ay jirtaa in la yidhaahdo ay nimanka ninkisa shareeco ka dhiganayo kana dee faariq baa udhexeeyo wax shareeca meesha ka dhigtay ma jirtee nin baa mesha wax ku qorqortay shareeco iyo diin wax ka dhigtay meesha ma jirto aduu khilaafkaasi waa iska jiraa runtii marka lejnadu waxay qaadatay madhabka ayma badan rag ay qabaan oo kitaabkii taxkiim alqawaaniin oo kale iyo oo maaragtay hadalkaas hadalka hadal uu ku yiilay ibn cuthaymin o kale wuxu le min haؤulaaءi man yadacuuna liلnaasi تشhريعaaت تkhاaلف التشhريعaaت الإسلاaمية لتkوna منهاaجا يsير الناaس عaليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ولأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من من الإسلام وأنفع للعباد فتاويdiisa mujلدka labada صفxadda boqol saddex iyo afartan qaar qolya kale waxay ka jawaabeen fataawo ka dambeysaa jirtay leeyihin qolyaha kalena marka meesha waa la isku yar jafjafaya lakin kolley hadallada culimadu way qabaan maalan shanqiid oo kale uu keenaya qudhiisu وبهذه النصوص مجلدka أفراad صفحadda kob iyo sagaashan السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله على ألسنة رسله أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه على نور الوحي مثلهم marka culmadaas o dhan waa sriinaya qawaaninta ku dhaqankeedu inay kufri keeni karto cumdatu tafsiir axmed shaakir qudisuu tilmaamay ina alamra fi hadi اqawanin wadciya waadixun wuduuxa الshams hiya kufrun bawaax walaa khafaafihi marka adugu masaladu waa masale marka laga hadlayo fii daa'irati ahlisunna anu aan isleeyahay waa masale khilaafi ah oo aan gaadhsiisnayn in la isku bidceeyo meelaha qaarkood laakiin dawaabid iyo shuruudina waa taagana inta haddii qofkii sugay in arrintaa ciddii ku dhacda ay ku gaaloobi karto dee shuruuddii iyo mawaanicii wixii aynu hore usoo sheegnay iyana meesha waa suganta <clears throat> walaa yajuuzu الtaxaakumu ilىa gayri sharci اllaahi waman taxaakama ilىa gayri sharci اllahi ragbata canhu aw ridan bigayrihi faqad irtakaba naaqida min nawaaqid اliimaan laa yajuuzu ma banaana ataxaakum ilىa gayri sharci اllah ilaahay sharcigiisa waxaan ahay in loo xukunto ma banaana arrintaasi arrin bannaan maaha aan aan xukun baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum ilahi waa kale subxana wa tacaala waman taxaakama ilaa ilaa gayri sharci illah sharciga ilahi waxana qofka uxunku tagana raqbatan canhu nacay markaa sharcigi nacayo aw ridan bikayrihi isagoo kayrka ku raalli ah marka meeshii sharcigii buu ka tegayaa oo yaalla meelaan sharci culama hadal baa ka jira mogta uu ka hadli doo bikayrihi faqad irtakaba naaqida buu ku dhaca nawaaqid alislaam waman idara waman idara ila ataxaakum ilaa gayri sharci illah فxukمهu xukم المضر وmaن اضura dheh qofkii loo dhibgeliyo إلى التaxاaكم إلىa غayri شharع اللah شharciga ilaahay waxaan ahayn qofkii loo dhibgeliyo فxukم xukم المضر mضر xukunkiisu mxuu ahaa الضaruuraة تبع المحظورaaت فmaن اضر غayra باغi ولا عاadم falaa ism caleyh marka waxaan leeyahay dee marka qaarkood wixii sharcigana meeshama yaallo ninkanna waa la haystaa maxkamadda ah looga yeedhay waa la haystaa isdifaac waxaa loo sheeganaya o aan lagu lahay inu iska difaacayo maxkamaddi ah, ama gaaladii bu dhex joogaan ama kuwa muslim sheeganaya qudhoodii oo dee maxkamadihoodii aanay ku soconba aan sharcigii oolnin wuu isdifaacayaa wixii lagu lahaa baa looga yeedhaya ama wixiisi waa dhacan yahay oo wixiisi hore inuu soo dhacsado soo maarti xaaladdaas xunkaay leedahay sarkaa ku qoran fataawa lajna daa'ima culimo badan baa fatwootay in arrintaasi xukmul mudar bay yeelanaysaa laakiin waxay leeyihiin iyada qudheedu dawaabid iyo shuruud bay leedahay oo shuruudda waxaa ka mid a ah ko horta waa inaanay suuragal ahayn xaqaa ka maqan dariiqda lagu gaadho ya war ninkan qaraabadiis intu nimankan waa iga soo dhiciya ninkan waana wada xajaysano ninkan na wada hadashiya dad islam wada dhex gala ama waxa la yidhaha taxkiim dhowr wadaad qabsataan hawshiina galo sharciga kala aduu si uun laydin kala xukumo oo wixiini ay ku dhaca lagu kala baxo waa inaana jirin laba markanu meeshan tegaya qaanuunkan ama gaaladiibuba ag joogaa maxkamadahoodii ama kuwa kanu sheegayno o de aan sharciga kusoco markaa ka soo qaadba waxaa weeyaan meeshu waxaa yaalla waa waxa kan aan sharciga markaa waafaqsanayn waa inuu nacaya oo karaahiyada ay jirtaa ila dan baa meesha ku kl kugeysay mugti haddiiba qaduu u dhaco xuunkaasi xaquu lahaa wax ka badan wayaanu qaadan ila hadday doonto gaaladu moogtahay waxay ku xukumaysaa tacziiri iyo wax kale hadday doonaan xukumayaano waxay usoo qaadeen kale oo ninkii waa la dhibaabeeyey oo haba kale bay xukun ku ridayaan markaasa ninka waa laga yaba in ninka looga jaqo xisaabo fara badan oonu shareecada xaq u lahayn kaa qudhida wayaanu qaadan ama gaal haada cid kakasha cid kale hatay dad garat soo ma marka shuruudda in la ilaha iyada qudheedu meesha waa ku jirtaa oo culimadu ay ka hadleen fataawada casrigana waa waa caynkaa inay inay mudar tahay oo ninkaasi uu dhibaataysay hawsha u geli karo albaab الثاني caشhر baabka labiyo tobnaad mucaamalaة الxukaam manhajka qadiimka wuxuu ahaa isagoo alkhuruuj cala aima lakin tanaa ka fiican liya mucamalat xukaam marka manhajkii hore ilaa faqrada toddobaad intaas ku koobnaa lakiin faqrada sideed waxaa ka dambeeya waxaa weeye waxyaabaha ziyaadaadka iyo maaragtay lasoo kordhiyay ee maarata laga hadlay intaa hore adugu ay ku ururaysaa hadaladoodii iyada qudheedu xoogaa laga yaaba meelaha qaarkood inay wax ka bedbedelan waayo wuxuu yidhi eh, walaa nara alkhuruuja calaa aimati lmuslimiin walaa nara arki mayno alkhuruuja bixitaan calaa aimati lmuslimiin muslimiinta aimadeeda in lagu baxo oo lala dagaalamo arki mayno wain jaaruu jawr iyo dulmiba hala yimaadeen walaa nanzicu yadan min aacatihim yacni aacadoodana ka hoos bixi mayno maa lam nara fiihim kufran bawaaxan ilaanu ku aragna gaalnimo cad taasoo cindanaa min allaahi fiihi burhaan aanu ilahay agtiisa u haysanno xujo cad bari qyaama aanu la imanayno wa nuiicuhum waanu ku aeecaynaa maa lam ya'muruu bimacsiya waanu aeecaynaa intaana macsina farin faidaa amaruu bimacsiyaةi macsi haddayna araan hadday macsi faraan falaa nuiicuhum fi tilka macsiya macsi ayna fareen ku aeeci mayno walaa nukriju calayhim ku bixi mayno bisababihaa macsidaa seebteeda ugu bixi mayno wanuiicuhum fii ma siwaahaa wixii macsidaa ka soo harayna waa ku aeecaynaa min aacat illahi ilahi taacadiisa marka halka waxaa weeyaan dee nidaamka qiyaadada ummadda isku xidhan ee hoggaan kale ilaalin xoog lay u baahan tahay si aan fawdo iyo burbur ummadda dhexeeda u imanin fawda si aan udhicin burbur u dhicin waxaa muhima ah markaa in la ilaaliyo midnimada ummadda la ilaaliyo oo aan fallaaga iyo jabada iyo waxaas meesha aan iman ilaahay wuxuu yhi ya ayuha aladiina aamanu atiicu اllaha wa atiicu الrasuula walamri minkum mar haddii qofku muslim yahay ummadda xukumaya waa wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo oo naseexo iyo waxusheeg iyo toostoosin iyo ummadda masaalixdeeda la ilaaliyo aan lagu bixin hadduu doono faasiqba ha ahaado mar haddii uu ilaalinayo wax diintii ka mida waxaa weeyaan oo isaga qudhiisa aanay gaalnimo aanu gaal ahayn ilaalintiisa u baahantay man ra'a min amiiri shayئa min macصiyaة الlahi falyakrah maa yatika xadiidku ahaa walaa yanزicana yadan min طaaca xadiidkaas soo qaata marka waxaa weeyaan kaasi waa qeybta koowaad wanaraa waxaan arkaynaa wujuuba nasbi اlimaami imaam in la taago oo la keeno ummadda min qibali ahli اlikhtiyaari ahli اlxalli wاlcaqdi dadka doorashada eelka u ah oo ahluxalli wاlcaqdi ah xiraasatan lidiin diinta ilaalinteeda daraaddeed loo keeno wa xifda libaydati اlmuslimiin iyo maaragtay eh, midnimada ummadda beedadu waa ukunta iyo maaratay de beedka laki waxaa loo jeedaa ummadda midnimadeeda la ilaaliyo wa siyaasati shu'uunihim iyo shu'uuntooda la hogaamiyo bimuqtada sharci sharci wuxuu ka yahy lagu hogaamiyo marka halkan wuxuu ka hadlaya waxaa weeyaan eh, waxaa waajib ah islaamku sidiisaba waa diinu wa dawla oo diinu wa dawla baa islaamku sidiisa logu talagalay waa diin iyo dawlad wada socdaan oo diinta haddii la toosiyo oo ummaddu diinteeda qabsato istiqaamat dawla dowladdu marka istaagaysa eh, marka diintoo lagu dhaqmo baa waxay keenaysaa in ummaddu ay toosto markaasaa waxaa soo baxaya majaalaad khayr oo dhan baa soo baxaya oo majaalkii tacliinta ayaa laga hormaraya oo majaal dhaqaalaha laga hormaraya oo majaalkii maxaan ku dhahdaa cizada iyo sharafta laga hormaraya ya marka waxay leeyihin aimadu markay ka hadlayaan imaamadu waa shay waajib ah in la helo maqaasidna way leedahay maxay tahay maqaasida imaamada dowladda islaamka ah ee laga hadlay intaa doonayna in la helo oo ummaddu ay gaadho waxa weeyaan imaamadaas iyo ciddaa xilka haysaa waa iqaamat اdiin wa siyaasat اdunya b inay ogaan diinta oo oo maxaan ku dhaha diinta ay ogaan adduunkana ku hogaamiyaan saasaa loo jeedaa aladiina in makannaahum fi اlardi ha aqaamu الصalaaة wa aatow الزakاة wa amaruu biالmacruuf wa nahw can اlmunkar walilahi caaqibat اlumuur shekhu islaam ibnu taymiya fataawadiisa mujalka sideed iyo labaatanaad safxadda laba boqol iyo labiyo lixdan wuxuu leeyahay isagoo tawdiixinaya hadafka iyo ujeeddada laga leeyahay imaamat اdiin wuxuu yidhi almaqsuud wاlwaajibu biاlwilaayaat iصlaaxu diini اlkhalqi aladi mataa faatahum khasiruu khusraana mubiina walam yanfachum maa nucimuu bihi fi اdunya wuxu uhi maqsuudka looga jeedo wasaaradaha iyo laamaha dowladda waa in diinta khalqiga iyo mujtamaca diinteeda lagu hagaajiyo oo hadday taa waayaan khasiruu khusraanan mubiinan oo waxay nicamay heleen ee dhaqaale ah ee lacag ah ee nimcaysi ee daara ee gurya waxay haystaan waxaa tari mayso wuxuu yidhi iyo wa islaaxu maa laa yaquumu diinu ilaa bihi min amri dunyaahum iyo in la hagaajiyo waxaana diintani kacay adduunyada ila diintani waxay u baahan tahay addunyada lagu kicin lahaa waa in la helaa siyaasa sharciya buu kaga sii waadixiyo wuxuu yidhi wamata htamat alwulaatu biislaaxi diini الnaas saluxa liطaa'ifatayni diinahum wa dunyaahum marka dadka madaxda ahi ay ka shaqeeyaan diinta dadka inay hagaajiyaan waxaa hagaagaya labadii qoloba labada qolo waa kuwey ya ya shacabkii araaci waraaci shacabkii madaxdi intuu hagaagsa intuu hagaagaya haddii kalena waila darabat اlumuur calayhim khalaas marka taana waxaa lagu gaari karaa niyo wanaagsan iyo ikhlaas iyo tala saarasho alleh iyo shaqo socota ayaa lagu gaari karaa oo marka waxaa ka soo waxay meeshii diintoo la oogo iyo diintu waxay ku hagaagaysay waa tu ohan jira imam shaafici laa siyaasata ilaa maa waafaqa sharc siyaasa ma jirto ilo sharc waafaqa mooyaan marka waxa weyaan diinta ilaalinteeda marka laga hadlayo diinta hala ilaaliyo waxaa lagu ilaalinaya waxa wey waa in dawladdan ay waxay ka shaqeynaysaa diinta ay noqoto baa kowka ah dacwadda faafinteeda oo eh, culimadii eh, faafinaysay cidda hadlaysa qalin iyo qor-aan iyo hadal iyo akhris iyo lijaan waa in la helaa yaa ayuha rasuul balliq maa unzila ilayka balq ma unzilka min rabbik soo ma waxaa la leeyahay shubah iyo baatil ku wajahaana caalamka islaamka lagu soo jeediyeyna waa ka jawaabaan horag loo sameeya hawsha ka soo baxa shareecada oofinteeda iyo ogiddeeda iyo xuduuddeeda iyo fulinteeda ayaa ka mid ah waajibaadkeeda waxaa ka mid ah dowladdaas iqaamatu alcadli bayna araciya dadkan ay madaxda u tahay ee xilka loogu dhiibay inay u caddaalaasaysu u garsoorto oo eh, ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl waa kaa la yihi subxana wataala oo wadaaiftan ninkan xilka loo dhiibay marka dowladda islaamka aynu rabno la doonaya waxay tahay waxaa weeye in ciddii kafaa'o leh ee ammaano leh ee khibra leh ee aqoon u leh wasaarad iyo shaqo walba ciddii munaasib waa in loo dhiibo oo lagu doorto tawliyat اlaصlax waxay yidhahdaan wa ilaa haddii kale oo de inagu soomaali baynu nahaayeen gacan bidxayn ama qabyaalad meesha laisku geeyo oo ama laisku geeyo waxa la yihahdo saaxiibtinimo ama kanaan xisbigaygii ah ama kanaan maaragtay e, e, raggii e, tiimkii la shaqaynayay i lowin garaynayay dabi waxay imanaya meesha yacyacayaaba marba kii lo ciddii u sacbinaysa bu meesha geysanaya cid kale luufaya shak maarata ummadaas maxay soo baxaysaa waxay noqonaysaa kuwa rasuulku uu yidhi maa min raacin yastarcii illaahu raciya yamuut yowma yamuut wahuwa kaashun laha ilaa xarama allahu calayhi raaixat aljanna qofka cid madax looga dhigay oo khiyaameeyey maalintuu dhintay isagoo khiyaameeyey dhintay ya khiyaamo ka weyn ma jirto maamulka cidd munaasiba in loo dhiibo nin tugaad u dhibto oogaa maaliyadda tiralka inoo gor hawshan waay gacan bidix inoo inoo farsamay hawsha soo maaragti yaama maalin baa geel zakaa baa soo maray meesha markaasuu hal buu dhogor saa waa jaray buu saa u qabtay rasuulku markaasuu yihi maa ana biaxaqa bihadihi اlwabara min rajuli min almuslimiin muslimiinta nin ka mida intaa in leeg ugaba xaq maalka kan iyo xoolaha kan manaa le waa waa waa waa rasuulku dee ummad oran ba madaxdii marka cidna xoolaha kan ugama xaq ragna maxay ka dhigteen xoolaha markuu mesha ku fadhiisto isagu wuxuu iska iska urursto isaga wa la weydiisanaya isaga meesha dusa isaga waxuu doono guranaya isaga suu doona ku tasarufaya soo maarata ma marka arrimaha noocaas marka waxa weeyaan in la fahmo danta <coughs> ujeedda ay <coughs> ikhtiyaarka cidda dooranaysaan oo ahlulxalli walcaqdigu waa waa waa dadka waxgaradka ah ee xilqaadka ah isagaa sheegay wuxu ahlulxalli walcaqdi hum ahlulcilmi walcadli walra'y waa kuwaas aluxall walcaqdigu soo saaraya ninkan madaxda ah waa dadka cilmiga iyo cadaalad ee ra'yiga u saaxiibka alladii kaasoo yutawasalu bihi lagu gaarho ilaa macrifati man huwa lilimaamati aslax kaa la soo sheego waxaa lagu gaarhaya dee ra'yiga wanaagsan iyo <coughs> waaa lagu gaahaya <coughs> yaa imaamada aslax ah baa lagu gaarhaya wa anahum ahlu shawkati waa kuwa awoodda ehelka u ah aladiina tantadimu bihim اlumuur umuur oo dhami ku saxmayso wayaxsul biha maqsuud maqsuud اlimaam minhaaj sunna iyo meelaas ka eegi doonta imaam nawowi kitaabkiisa majmuuca ah wuxuu leeyay ana almuctabara baycatu ahli اxalli wاlcaqdi min alculamaaءi wاlru'asaaءi wa saa'ira wujuuhi الnaas marka ahluxalli walcaqdi waa culamada iyo dadka madaxda ah iyo dadka ningarboodka iyo waxgaradka iyo dadka adi gor beelaha xukuma iyo ummadaha <laughs> khibrada leh hadalka majliga ku yaal rag badan baa sheega waxaa ka mid ah sheekha la yihahdo mukhtasar khaliil oo maalikiga adasuuqi bay odhan jireen wuxu uhi wa amaa baycatu ahli waalcaqdi wahum man ijtamacat fiihim alaaثat umuur saddex umurood ku kulmeen waxaa weeye alcilmu bishuruuط اlimaam imamka shuruudisa wa inu yaqaan cilmi u leeyahy wاlcadaalatu wاra'y waa saddexdaa qodob marka waxa wey raggaasaa soo saaraya had iyo goor xilka loo dhiibaya markaa dee barlaamaanadii dadka la geenaya meesha hadday dad macquula noqdaanoo sifaad kaa leh de hawxalli walcaqdi maxaa diiday ay noqdaan haddii dadka meesha la keenaya lagada shakaas ma taalde qabaa'il baa la loo diro four point five wax lagu qaybiyey waxbaasoo waa waxaa loogu talaga mesha waxba ka ansixinba markaasaa nin walba wuxuu keenayaa maaragtay mid iska alowsahla maxaa meesha maxaa soo baxay markaas kullu inaa bimaa fiihi yandoon shaki baa in haysta marka wuxuu leeyahay waay <coughs> walaa tancaqid imaamatu likaafirin imaamadu u sugnaan mayso qof kaafira walow طarأa calayhi اkufru incazala ijmaacan haddii gaalnimo ku timaadana waa weyaan xunkiisa waa dhacay watajibu isaalatuhu bisharطi اlqudra in meesha laga saaro ayaa waajib ah laakiin waxaa meesha shardi u yaala waa weye waxaa weeyaan awoodi loo leeyahay wataxaquq maslaxati raajixa maslaxada raajixna meesha waynay ku dhaboobaysaa ninkan gaalka ee markaa gaaloobay isagoo muslima meesha haysta xuunkiisi meesha waa ka zuulay soo ma aragtid waa ka suulay waxaan la yaabnay raggii culamada ah soomaalidu dadba waxay moodayeen hadda raggii soomaalida inaan waxba diinta ka aqoon nin maxamuud maxamed cumaan ina waa la odhan jiray markii eh, odaygii waddanka haystay uu aayaadkii ku tuntay ee uu ka hadlay meeraadka e dhaxalka ninka hore kacib u ahaa masaajid ka hadlay markaasu marna aayaadka mawaariisu soo qaataa marna hadalkii madaxweyneha nin fadhiyey maalintaa ba iga sheekeynayay masaajidka markaasu wuxuu yihi ninkan wilaayadiisii saacaddaa laga bilaabo way dhacday waay waa gaaloobay mar haddii uu qur-aankii bedelo yihi maaragtay tumun iyo khumus iyo lama baana waxaas waxaas waa loo bahay maaha saacaddaa laga bilaabo bu ihi muslimiinta madaxweyne u maaha tawadkan kusa waa furan yahi buui so tasiil sa harciga maha anigaas u hadla markaas arag waxay moodaya inay iyagu fahmayaan mugti shakli marka waxa weyaan eh, dee waa inay jirtaa xukunkaasi meesha waa dhacay kow laakiin waxaa shuruud ah gaalba ha noqdee in awood loo hayo lagu zuulina maslaxana way meeshii ku dhawoobaysaa cilman biana tanziih alaxkaami cala waaqici manuuطun biahli cilmi wاlcadli waxaa kaloo jiraya in dee waxaa la yidhaahdo eh, axkaamta waaqica loo dejinayana waxay ku xidhan tahay ahlucilmi walcadl taasay ku xidhantahay waayahay marka masalada muhimkeeda waxaa weeyaan haddii ninkani gaaloobo shuruud baa jirta in lagu zuuliyo shuruudaas waxaa kow ka alqudra calaa isaalati horta awood weyn loo hayaa waayo shay kastoo la qabanayo oo waajib ihi wuxuu ku xidhan yahay maxay qudra laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha faاtaqu llaha ma stactu idaa amartkum bishayin faatuu minhu ma stadactum waa nakira fi siyaaqi shart muxuu faa'ideynaya waa kii lahaa naadimkii ma stadacta ifcal min alma'muuri wاjtanib اlkula min almaxduuri marka waxa weya wujuubku wuxuu ku tacalluqaya istidaaco falaa waajiba maca alcajzi walaysa waajibu biاliqtidaari walaa muxaramu maca diraari so marata marka waxa weyaan de haddii aan wixii awood loo hayn oo gaalba ha ahaadee aan la kari karay meesha in laga zuuliyo ama haddii la isku taataabto mashaakil weyne ka imanayo far la qaadi maayo saasaa shareecada qabtaa manhajka ahlusunuhu saas wey qaadi ciyaad wuxuu leeyahy ajmaca alculamaau calaa ana alimaamata laa tancaqidu bikaafirin imaamadu u mayso qof gaala wa annahu low taraa calayhi kufru yancazil hadalkaasaad mada ka so qaateen waadada haddii ay ku yimaado kufrina yancazil xadiidka cubaada ibnu saamid aan u deele baayacna cala samci waaaca fii manshahid manshaطina وmakrahina وcusrina وwisrina وaثaratin عalayna وan laa nunaasica أhlah إila an taraw kufra bawaaxا cindakum min allahi fi burhan bukhari muslim ba xadika wariye markaasuu meel kale haddana wuxuu ku leeyahay qaadi ciyaad low طarأa calayhi kufr وتغyiir للشharci أw bidcaة kharaja can xukmi الwilaayة wata ninka hadduu gaaloobo oo diintii bedelo waxaa weeye dee waa wilaayadiis way dhacday وasaqطa طaacatuه وwajaba calى الmuslimiina alqiyaamu عalayh soo ma aragti وkhalcuhu وanaصbu imaami caadil in amkanahum dalik hoosta ka xariiqin badan markaa in amkanahum dalik khudu dhaadheer baad ku dhufanaysa so ma aragti waxaasoo dhan waa hadday u suuragal tahay in amkanahum dalik xaafid ibn xajar baa sidoo kale wuxuu leeyahay tajibu mujaahadatu kitaabka fatxulbaariga xadiidka toddoba kun afariyo konton markuu sharxinayo xadiidka tajibu mujaahadatuhu liman qadara calaya qofka awood u leh waajib la jihaado qofkaan awood ulahay de cagadhigo wey meesha tamar ma hayste bad haynagu ka geed quraanjar haddaad isku jafto dee fadhihi maysid haynagu kaa kicinin ilahay baa wax bedelaya geeri buu leeyahy wuu iska tegaya sibaa wax isbedelayaan si wax ku iman doonaan islaamkaa burburin dhibaata u keeni juwayn wuxuu leey ana almutasadii lilimaama idaa cadumat janaayatuhu wa kasura caadiyatu hadal oo ninka hadduu kharimo oo khadka ka baxo wuxuu leeyay falaa yuطlaqu lilaaxaadi fii aطraafi اlbilaadi an yahuuruu maaha in lagu kiciyo markaa dadka aaxaadda afraadda shacabka lagu kiciyo hawra ka kaca ay ka kacay leeyahay ma banaana buuri fainahum low facaluu dalik lastulimuu waa la baabi'inayaa وأبيidوا وكاna ذلika سببا في ازدiياaد المحن وإثاaرة الفتن قyاaس الأمم في التiyاaث على الظلم safxadda boqol koob iyo labaatan ilaa boqol labiyo labaatan yani haddii la kiciyo ummadda oo liyaa mudaaharaad ninkan aan la dagaalano oo xabadda la dhacno waa gaalkaasi meeshaan ka saaro awoodna aan loo haynin waxaa ka imanaysa fitan aan lama hadin ummaddana waa la baabiinaya maxaan aan laga soo maarata waaqsanayn baa dhici doonta ibn cuaymiin wuxuu ka hadlayay mawduuca khuruuj cala xaakimka masaladaas kaafirka ah in kunaa qaadiriina calaa isaalatihi fa xiinaidin nakhruj haddaanu awood lahayn waa ku baxayna waida kunaa gayra qaadiriina falaa nakhruju liأna jamiica alwaajibaati الsharciya mashruudaة biاlqudrati wاlistaaca wuxuu yidhi waajibaadka oo dhami waxay ku xidhan yihiin awood bay ku xidhan yihiin uma ida kharajna faqad yataratabu calى khuruujina mafsadaة أكbar وأعظم mima low baqiya hada الrajul عalى ma huwa عalayh waa dhici karta sa iska dayno inaa u sahlaato haddii is lagu baxo ay dhibaatada ka badato marka wuxuu le liannana low kharajna uma daharat alcizatu lahu haddii intaynu ku baxno u inaga adkaado sirna adila akara min akar watamaada fi duqyaani wa kufrihi akar fahadihi eh, hadihi almasaa'il taxtaaju ilaa hadal aad u qiya badan ayuu ka hadloo dheer uu leeyahy marka arrinta waxay u baahan tahay tacaqul iyo garasho ibnu taymiya markuu ka hadlaya dee qofku hadduu meel uu tabar daran yahay uu joogo dee waxa weeyaan eh, aayaadka sabir ku qaadanaya Eh, maxaan ku dhahay eh, hadduu eh, awood iyo waama ahluquwati fainamaa yacmalu biayati qitaali aimata kufr hadiise awood ay jirto de waa habada la staraarsiinaya meesha laga arshanki hadiise awood aana jirin arrintaasna habar waliba de iskaga kubi maysay ohan maysa anaa awood baan haystaa intuu oogaa barbarsiiyo waa arrin u baahan markaa dadka ahlucilmiga in loo celiyo iyo dadka waxgaradka ah arrimaha noocaasana waa waxaynu ka tahayso ummadda caalamka islaamka maanta soomaaliba kowka ah ummad isku duuban oo shacab ah oo dacwo xoogle ka dhex socoto oo jaamacadihii jiidhay oo maraafiqu dawla gashay oo meel kasta aga dhigatay oo dadku uu ku socdo isbedel diiniyo xoog leh hawli aan innaba caadi ahayn baa waddanka socotay maantaas baa jabhado qabaa'il ku salaysan oo aan caqli iyo cilmi toon ahayn baa intay ku baxeen oo dalkii weliba ummadda cadowa u ahaa intay u galeen baa reerbe mar soo jabahdiyey markaasna la burburshay soo ma aragti kuwiiba haddana in haysta wixii waxaa sameeyey ee ummadda baaba'shay ee ummaddii kala dira isku duubnayd iyo dalkii khayrku ka socday baa intay googooyeen weliba waxa la yaab leh weli hadda ku faanayaan shabaaliya isaasta midhan ha kharibnaa baa markay qabsadeen hadda oo dalkii googooyeen oo reereer yar jeesas yaryar oo calamo yar u taagtaagay ka dhigeen bahashi dalkii bay haddana waxay ku faanayaan oo aanay ka xishoonaynin oo xitaa ta'asuf iyo yaani maaragtay ile qof baa xitaa munkarku galay ka xishoodaya ilaah oo dambi dhaaf weydiiste sanka taagayo markaanu dowladdii rajiimkii laynayni aanu saa yeelayni markuu muslimka gumaadayay oo ummadda googoynayay buu ku faanaya oo aan ilaa hadda toobadkeen jirin oo dadku saa u dhegaysanaya idaacadaha iyo midia ay ka hadlayaan ay ku faanayaan waxyaabahaas wa loo adkaysan kara maqraaid ummadda nocaas maad ka rajaynaysa yaani wa waa qadaayaadka fudaydka ah ee ku dhacay ummadda tan ee ilaa haddana aanay ka soo waqsanayn ilaa hadda qabyaaladii usi kala ugu haysa ilaa hadda reer reer baa calamad ugu taagan yihin ma dawladaha wax gareeda waa alame calamo reere soo maaragti waata waxba socon waayeen wax laga sheegi kara maa suuriyadan bal hadda eeg waxaan garanaya kun sagaal boqol liba iyo siddeetankii baan sancatiga waxaan isugu nimi kuwa soo cararaysoayaamahaas waa dhacay xamaa xadiiatu xamaa oo niman wadaada ah ikhwaan muslimiin la yihahdo oo xoogaa taladu ka mahmaatay iska un iskashiri xoogaa bay istawiyeen dacwad yaab loo ka socotay mandiqadaas bani war niman nusayriya oo xaafid alasad waa ninkan aabihii hadda jooga ma ninkaasaynu eegan karaa ninka nusayriga ee gaalka miyaynu eegan karaa oo maxaan samaynaa halahay dee maxay keentay shan iyo toban kun muddo kumdaawun ka dhigan deelad soo kiciye markaasaa iyagoo carar ah kuwaan waraystay aan wada joognay sanca meel ka wa shaqayn jiray markaas wuxuu ah ayaan darra waxayd ba kuleeyahy annagoo dagaal ku jiraa oo aanu koox kooxa kala noqonnay anta min jamaacati saciid xawa walaa jamaacata cadnaan cuqli waa kuwa meeshka wadaadii meesha kala haysiistay ma jamacaddi hebel baa tabt hebel baa ta xabad yar nugu socotay ee diyarada garaaceedi burburka ummadda ku haysta iyo fiqi xumada ilaa hadda waa taa socotay marba hawro yar mishwaarka waxaa khatimay ee soo dhamaystiray ee bashaar al asad muddo labaatan sana kuwii maqnaayeen oo wantiray ka noqdeen oo ninkii soo gala wixii inta lagala wareegey wixii ay wadeen ee dacwad masaajid ay maxaan ku dhahdaa eh, jaamacaad macaahiday wixii khayraad oo dhan waa lagala wareegay mar dambaa lasoo ogolaado dee markii dambana hadda waa taadan thawraa inta la kiciyey dukun daakun dalkiiba la baabiyey bilaad shaam barwaaqadiis iyo nacamtiis khayraadkii waxay yihiin waataa yuhuudiyan hadda gawlaan jawlaan loo dhiibay ba la siiyey yaaba hadlaya waa cid hadlaysa baad qasheen waxaas waxaa keenaya bixitaanka iyo buuqa inta lagu kiciyo nin meel haysta laa shaka dadkan inay qaldan yihiin waxma dhacayaan laakiin waxaan qofkani mawdna waa leeyahay isbeddelkuna si kalu ku iman karaa waxay u baahan tahay tarayuf iyo wax badan in taariikhda muslimka taarikhda wuxuu leeyahay ibnu taymiya cid baxday taariikhda oo <coughs> guulka inta lama arag <coughs> dawlad inta ku baxday sababta ashcad kasoo xagga kasoo qabo wax alla wa ka soo xijaan ninka ohan jire eh, xasanbasri bay u yimaadeen kuwa raba inay hawatul ashcaf kiciyaan markaas waryaareen war ninkan xajaaj ah waa inkaari lahay inagu sallido waa ciaab ciqaab rabbaaniye ciqaabtaana seef laga hortegi kari maaye toobadkan baynu u baahanay cagta u dhiga weedkan odaygan waxba lama joogeyna inaga kiciya dee leeda raggi lama arg meel dugundaaku ki baabaashadi marka dhacdooyinka wax sahal maaha banu qaadi doona waqti inu jihaad gaarno insha allah wixii kale waay marka wuxuu yidhi mawduuca ila dheer halkan <coughs> wuxuu yidhi wuxuu yidhi walfatwa aljamaaciyaةu aslam waaxwad waakharu sawaaban min alfatwa alfardiya fatwa aljamaaciya fatwada jamaaciga ayaa aslamu yani maaragtay ka nabadgelyo badan yani axwadu ka fiican xagga dadaalka wa akharu sawaaban min alfatwa alfardiya yani si jamaaciya dadku inay eh, masaajidka loo wada baaro oo eh, jamaacahaan loo loo soo saaro xukunka axkaamtii masaajidka ayaa fatwada fardiga waxaa lagu lubay inta badan fataawan intoosiya nin waxoogaa iska turtuuraya marba oo ummadda wuxuu doonad ku yidhaahdo intaasoo dimaa iyo dhibaato iyo mashaakil ku imanayo haddana asrigan dee dad badan baa jiro majaamic fara badan oo fataawa jamaaciya la odhan karo majmac albuxuuth alislaamiya azarbaare <coughs> majmac alfiqh alislaami oo raabiyada caalam islaamka ku xidhan baa jira majmac alfiqi oo munadamat muctamar islami raacsan baa jira majmac alfiqi oo hindiga ka dhisan baa jira lajna daa'ima lilbuxuud alcilmiya oo sacuudiya ka dhisan baa jirta raabicatu culamaa almaqrib baa jira kawa fara badanoo jaamica oo masaa'ilka had iyo goor dee baxiya oo inta laysu yimaado saa culamada laysu yimaado la baxinayo marka fatwa laga saarayo jamaaciya baa wax badan laga maalin karaa wa naraa waxaan arkaynaa annahu laa talaasuma bayna kufri alxaakim in xasra wa bayna tina weli bay la socotaa waa talaasum kama dhexeeyo inuu ninkani gaalo muxuunka haystaa iyo kubixitaan lagu baxo lianna alkhuruuja laa yajibu cinda alcajzi mar cajzi jiro waajib maaha walaa cinda halabati ilmafsada <clears throat> marka <clears throat> mafsadu ay qaalib tahayna iyana maaragtay waajib maaha lianna adarara laa yuzaalu bimilihi waa cibaarada siyuuطi adararu laa yuzaalu bidarar adararu laa yuzaalu bimilihi yani dararka wax lamid lagu zuuli maayo wa min baabi awlaa waxaa ah laa yuzaalu biashadda minhu mid ka darade lagu zuuli maayo ويجب waxa waaجiب أن نلزم نهج علماء السuنة الكبار المعاaصرين في إطلاق الأحكام waxaa waaجiب inaan التiزaamno culamada waaweyn mucaasiriinta casrigan في إطلاق الأحكام على الحكام والأشhخاaص وكayفية التacامل معهم يعني waxay ku xukumeen maaragtay xukaamta iyo أشhخاaصta iyo say ula tacaamulayaan tixgelin bay u baahan tahay dadka ahlucilmiga ah fataawadooda iyo say wax u arkayaan in la tixgeliyo ahlu sunnaha wanatabicu الsunaةa wاljamaca waa hadalladii cibaaraadkani ninkii la odhan jiray mxuha طaxaawi wanatabicu الsunaةa <coughs> baan raacayna wاljamaaca <coughs> wanajtanibu الshuduuda wاlkhilaafa wاlfurqa ونجتنب waxaan ka dheerana الشhuduuda والkhilaafa والفurقة ونuxibu waan jecelnay أهل الcadli والأmaanة wanubqdu waxaan nacaynaa ahla اjawri wاlkhiyaana kuwa dulmiga iyo khiyana u saxiibka wanaquul waxaa le allahu aclam an laa yaagu fii ma shtabaha calayna cilmu wax cilmigiisu ogaalkiisu iska ka aya garan allah baan u celinaynaa waa cibaaradaas dee kitaabka taxaawil ku tiilay oo kolley dee sunnaha in la raaco iyo camalka maaratay khilaaf hadduu yimaado ahlu sunnaha wadays la qaado inahu man yacish fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wasunati khulafa araashidiin almahdiyiin caduu calayha bin aakhirin wanara jumcata waljamaca ayaan arkaynaa iyo wlciidayn iyo wlkusuuf iyo wlistisqa iyo walxaj iyo waljihaad waraa alaima muslimiin muslimiinta intaasoo lagu daba tukan karo salaadii ciidii iyo e, wanwaabihim abraaran kaanu ha ahaadeen aimadaasi aw fujaarna ahaadeen cibaarada u dhowna waa tii ka mid ahayd kitaabkii e, maaragta e, aynu hadda hayne oo daxaawiyada wanara waxaan arkaynaa ana istinfaa uquuqi istinfaa alxuquuqi mutakhasami fiiha yani xuquuqda oofsashadeeda wixii dadkiis haya iyo iqaamat xuud xuuda ogideeda iyo wataqdiir tacziiraat wixii khasiraad iyo tacziiraad kusaabsan qadaridooda raajicu liwalaayat umuur dadka madaxda loo celinaya ila fi xaalatay ataraadi mooyaane bitaxaakum ilaa xaakimin hayri sulta in laysaga raali yahay dad loo dhiibto waxa la yihahdo taxkiimka baabkeeda fi xuquuq اkhaasati faqad waayahay wanana waxaan arkaynaa taxdiid asiyaasata daakhiliya wاlkhaarijiya liummati ummati manuudun wuxuu ku xidhanya kaasina biwalaayati umuuriha fi xuduudi sharci wixii siyaasad daakhiliya khaarij dadka madaxda u ah ayuu baa arrintaa ka talinaya in lagu tawjiihiyo uun sidaa saxa inay umadda ku hagaan baa muhima ah. walaa yajuusu iftiaatu calayhim in lagu xadgudbo oo loo gacan dhaafana sax maha bal yajibu nusxu walamr bimacruf anahy can munkar waxaa waajiba ah in la naseexeeyo macruufkan loo sheego xumaantan laga rabi dawaabidii wa qawaacidii marka halkaa waxa weeyaan wixii ku saabsan wixii baabkaa ku saabsan la yidhaahdo eh, maxaa la yidhahdaa eh, xuduudda iyo qisaasta iyo oofinteeda iyo masaa'ilka noocaasa de horta waa muhim in la fahmo ya yaa xaq u leh arrintaasi asal ahaan horta maqaasida shareecada waxaa ka mid a ah in la ilaaliyo daruuraadkii shanta oo caqliga iyo diinta iyo nafta iyo maalka iyo maxaa la yihahdaa iyo nasriga intaba in la ilaaliyo arintaa marka w ka ratimiya jaraaim ana cuquubaad baa loo deji oo ciddii ciddii qisaas kii ridoba in la dilo kii maxaan ku dhahdaa eh, muxsanka zaaniga in la arjumo eh, waxaa loo dejiyey waxa la ihahdo xuduud xuduuddaasina naxariisna ummadday u tahay waana rad can lilmujrimiin kuwa mujrimiintaana waxay u tahay maxaan ku dhaha inay gaabsadaan oo ka joogsadaan eh, iyo ilaalin dadka xuquuqdooda lagu ilaaliyo walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli albaab ka alili subxana wa tacaala marka waxa weeyaan waa saasaa marka aimadu ay sheegeen sida maalan kitaabka axkaamu sulطaaniin ilmaawardi wuxuu leeyahay walxuduudu zawaajiru wasafaha allahu liradci can irtikaabi ma cudira wa tarki ma umira lima fi طabci min mughaalabati shahawaati اlmulhiya can waciid اlaakhirati bicaajili ladati fajacala allahu tacala min zawaajir اlxuduudi maa yardacu bihi da ljahaalati xadara min alami اlcuquubati aw khiifati min nakaari اfadiixa muql muxtaaj baa soo guuriya hadalkaas marka xuduuddu waa zawaajir oo waay waxay reebaysaa kow waa tadiib اjaani ninkan jaaniga in la edbiyo ee dhibaabaha kee dhibka geystay majniyu calaykii wax loo geystana in la raaligeliyo kuwa raba inay soo hanqal taagaya ee raba inay mujrimiinta ku daydaanna gacanta lagu qabto masalada asal waxaa iska leh dawladdii iyo saltadii ciddii haystay awoodda lahayd baa arrintaa iska leh waxaad moodaa arrintaas inaan khilaaf lahayn oo qurطubi oo kale wuxuu leeyahay laa khilaafa ana alqisaasa fi اlqatli laa yuqiimuhu ila ulamr khilaaf kama tagin arrintaas qisaas dadka ulamriga madaxda awoodda leh baa fulinaya abu isxaaq ashiraazi kitaabkiisa muhadab laa yuqiimu xuduuda ila laa yuqiimu اlxuduuda cala alaxraari ila اlimaam aw man fawada ilayhi اlimaamu imaamkaa fulinaya ma cidduu dee xilka u dhiibay liannahu lam yuqam xaddu calىa xorin calى cahdi rasuuli اllahi ila biidnih waliannahu xaq اllahi tacaala yaftaqiru ilى اlijtihaadi walaa yu'manu fi istiifaa'ihi اlxayfu falam yajuz bigayri idni اlimaam manaa wuxuu leeyahay rasuulka laga soo bilaabay isagun baa hawsha fulin jiray iyo cid u dira salawaatu ullahi wasalaamu calayh mid kale arrintu ijtihaad iyo cilmi ay u baahan tahay ta labaad waxa weeye waxaa laga baqaya haddii la iska sii daayo habar waliba gacan gashato in dulmi iyo ay ka timaado maxay waxaa la yihahdo jawr iyo wax badan ay ka yimaadaan fakhrudiin raazi tafsirkiisa wuxu wa ajmacat اlumma calى annahu laysa liaxaadi الraciya iqaamat اlxuduudi cala اljunaah yacni dadka raciyada ah axaad الnaas xaq uma laha inay xuduud oofiyaan abulxasan alcadawi اlmaliki xaashiyadiisa kitaabka le kitaab calى kifaayat الطaalib wuu ka hadlay wuxuu leeyahy iqaamaة الxuduudi shaanuhaa cadiimu falow tawallaaha gayru اlimaami lawaqaca min الnisaaci maa laa yuxصى id laa yarضى axadu biiqaamati اlxaddi calayh haddii xuduudda cid wada gacanta loo gasho oo cid aan imaam ahayn oo madaxda ahayn gacanta ku dhigto waxaa imanaya nisaac iyo dood badan baa imanaysa waayo cidna raallinta kama aha marka masaladii haddii imaamka meesha laga waado imaam aanu jirin xuduuddii iyo oofintii shareecada maxaa laga yeeyay laba qowl baa ku jira qowlka haddaynu waddo oo marnaba inaan farla taabsin karin waana qowlka jumhuur culama ay qabaan xanafiyo iyo maalikiyo waana qowlka raajix cinda shaafici ah mar haddaan dowladdii awoodda lahayd meesha haysanin yaana isku daardaarin wixii kale shareecada la qaban karo hala sameeyo waa qowl waana qowlka lajnadu ay martay halka kale qowl kale oo shaaficiyada qaar kamida ah juwayni iyo maawardi iyo bacdulxanaabila ayaa waxay leeyiin haddii ciddii awood leh ciddii awood leh ee awood haysataa ee kari karta inay fuliso maaragtay isdaacadii leh dee yaan yaan laga iska hortaagin ha loo daayo waa abulmacaawil juwayni hadalkiisa waxaa ka mid ah fi qiyaas ulam fi qiyaasi اlumam fi qiyaasi dulam low khala الzamaanu can الsulطaan faxaqu calى quطaani kuli baldaةi aw sukaani kuli qaryaةi an yuqadimu min dawi اaxlaami wanu hadal yani qolo walba meeshay degan yihiin inay cid markaa qudaada saaraan oo markaa xilkii dad madaxa loo yeelo oo madaxaas kadib ay hawsheedu agaasinto oo qudaadii la magacaabo qaabkaasu sheegaya waxaan filayaa sheekhi muxuu ahaa haytami naftiisu tuxutumuxtaajka uu ku odhanayay idaa cadima الsulطaanu lazima ahlu الshawka aladiina hum ahlu اlxalli wاlcaqdi an yunasibuu qaadiya fatanfudu xiinayd axkaamu lidaruurati اlmulji'a wuxuu isag daruura murji ku banayn darurada murjiadaay waxay keenaysaa in qaadi la sameeyo inta loo helayo maalintii ciddii iman lahayd imaamkii waa in daruura murjia laakiin arrinta noocaasi waxaad mooddaa waa arrin u baahan taxqiijinteedu ma sahan casriga hadda aynu noolnahay rag badan baa hadda dee hawlaha noocaas isaga taagan oo waxay leeyihin waa iska suuragal marka waxaan laisku waafaqaynin horta yaa tamkiin haysta yaa tamkiin haysta ile iqaamat اlxuduud wuxu ibnu taymiya laa tatimu ilaa bilquwati walimaara imaaro sharci ah oo makasatay oo dhulkeeda degan oo aan baqayno meelahayn waa lagu caydhsanaya jabada yar loo carcaranayo la caydhsanayo inay marba yidhahdaan shareecan oofinayna marba caawan dhufayska halka laga saaraya berialka laga saaraya haddana shareecan oofinayna bay kuleeyihin indhuhu maaraysanaya muxuu oofin karaa mashakil haysta way mogta ma kuwa uqiil daya intaa kule shareecadii baa la diidaya in la isku xukumo oo shareecadii baa la hortay war shareecadu shareecadu way gudabalaahan tahaye waxaad awood u leedaad fataqullah masadactu baa lagu yidhi adeer sharci iyo aqoon bay u baahan tahaye wax badanoo qaadina iska dhacayaan waxaad yeelaysaa cagtow dhig marka haddii baashi la fasaxo arrintaa eh, miisaankeeda iyo awooddii ma lahaya iyo meeshii amni ka jiraa iyo meel shareecadii lagu fulin kara ma tahay arrintaas waa arrin aimada fatwada ahlucilmiga ah markaa jooga ay ka tarin karaan habar waliba inay ra'yiga iska dhiibato say doonto ka yeesho intaas anaga oogaa meel baan ku ursanay marka qabaa'ilka hadday isu yimaadaan oo waddankii ay degan yihiin oo eh, amnigu wax badan baa kaaga xidhan amnigu amnigu maaha oo keliya ah in maalinta goobta eed waxoogaa yar degan tahay marka arrintaasi waa arrin u baahan eh, cilmigeeda iyo aqoonteeda inaan eh, marka lajnadu qowlkay doortay waa qowl wajiha ah oo sharci ah waana qowlka jumhuur alcilm wanaraa ana ijtimaaca aa'ifati min almuslimiin waxaan arkaynaa kulan daa'ifa min almuslimiin ay kulantuun calaa tandiimi anfusihim ay kulmaan ay naftooda tandiimi ururiyaan wa takhdiid acmaalihim min ajli dacwati ila alkitaabi wasunna acmaashoodana ay takhdiidsadaan si dacwada kitabka sunna calaa fahmi salaf saalix ugu yeedhay wanusrati diin illaahi tacaawunun sharciyun wa tacaawun sharciya xaha calayhi alislaamu islaamkuna booriyey laa siyama fi hada alcasr aladi waajibu fiihi almuslimuuna taxadiyaati alkufaar fii akar bilaadihim casriga ay nool lahaa dee wax badan oo culaysyo <coughs> badan inaga saarayen gaalo iyo cadow iyo takhdiidku meel kasta u ka jiro walaa yuطabaqu sharcu اllahi fi akar اbiqaac sharcigiina aanu ka socon dhulka caalamka intiisa badan marka arrintaas dadka u kaca dacwaddaas ee iskaashanaya ee hawshooda nidaamsaday ee maxaan ku is abaabulay waa tacaawun sharciya mar haddii calaa manhaj salaf ku socdaan oo aan loo ururin maaragtay tajamuc bidci aanu ahayn si wax mabaadi qadan ee ilahay dartii la isugu yimi laga shaqeynay dacwadii khayrka wa tacaawun sharciya waxaan u daliila naska waltakum minkum ummatun yadcuuna alkhayri wayamuruna bilmacrufi yanuna can ilmunkar waulaika hum muflixuun waqaala tacaala watacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alifmi walcudwaan walaa budda lihadi aljamaca waxaa loo hortilaayahay min idaaratin oo ciddii dee tala qabanaysaaba waxaa wey idaarad laga maarmaayo maamul yaro dee cid wax ururisa talada somalit walaa budda laha min taacati bilmacruuf waana qasriyada qulida in la helo taaco macruufka laysku aeeciy wanaaga maca muraacaati fari iyadoo la eegaanaya farqa udhexeey bayna daacat imaarati suqraa wa daacati imaarati cumaa imaaradii weyneydee dee dowladdii iyo imaaro yaroo rasuulku dee imaaradii safarku sheegay imaaro yaroo dacawiyana dee oo meel mantiqa gaara ka shaqaynaysa iyana waxa weeye way kala duwanaana fawaaqiq bay leedahay walahum waxay leeyihin yatacahadu inay ku ballamaan fii maa baynahum dhexdooda inay ballamaan fii nusrati diin illah diinta ilaahay hiilinteeda ay ku ballamaan waalmuslimuuna calaa shuruutihim wayuctabaruuna waxaa lagu tirinayaa dimna jamacati اmuslimiin ay ka mid yihiin raggaas wanara waxaan arkaynaa anna iyo jamaacatin jamaco kastoo tadacii sheeganaysa alyawm maanta annaha hiya waxdaha jamaacaة اlmuslimiin jamaacaddii muslimiinta inay tahay ta sheeganaysa wa tukafiru hayraha wixii kasoo ana gaalaysiinaysaa annaha jamacatu khawaarij inay tahay washiqaaq yajibu taxdiiru minha waxaa waajiba in laga digo waa kuwan dee jamacatu takfirka hadda ninkan qarno fadhiya iyo raggiisa waxay isu haystaan inay yihiin jamaacat اlmuslimiin waataynu soo sheegnay risaaladu kaga hadlayey ee الshabaab calى mafraq الطuruq laqad tajamacat اljamaacaة اlmuslima waxay ururtay jamaacaة اlmuslim oo iyaga taariikhdii caynka iyo caynkaas marka waxay isu haystaa jamaacada keliya muctabarka sharciga ee la beeca la galo ummadda oo dhan ay daba timaado wixii soo islaama dadku waa gaale wixii soo islamay ku daba faylaan halkaasu la hulaaban yahay sheekada iyo waxaas buu meel kala fadhiya marka waxa weeyaan waa dee inxiraafka ka mid tahay waa in laga digo noocaas oo la radiyo oo la inxiraafkooda ha muujiyo intaa ku aamino billahi towfiq subxanak allah